رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد weli waxaan ku dhex jirnaa kitaabkii rawdat alanwaar khaasatan waxaan maraynay dagaalkii uxud gebagabadiisii ayaan markaa ku sii jirnay oo waxaa noogu soo dambaysay abuu sufyaan oo inta buurtii kor intuu u koray hadallo markaa ku hadlay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi faalkii ayaa guulaystay maantana maalintii beder u qaata dagaalkuna waa sijaal iyo kollaytal cumar baa dhahay beentaa waayo isku mid ma aha ka annagana laka dilo jannaduu ku jiraa ka adinka laydinka dilana naarta abaa sufyaan wuxuu yidhi waa sida aad sheegateene idan hadday arrintu sidaa tahay waa hoognay waana khasaarnay abuu sufyaan cumar buu u wacayoo wuxuu yidhi cumarow ilaahayan kugu dhaariyeye maxamed ma dilnay cumarna wuxuu dhahay maya hadda wuu ku maqlayaa adigaa iiga run badan buu yidhi ibnuqaniya ninka lagu magacaabo igana baarinimo badan abuu sufyaan waa naadiyey wuxuu yidhi ballanta sanadka soo socda beder ha laysugu yimaado rasuulkana nin saxaabada ka mid ah ayuu yidhi u jawaab oo waxaad dhahdaa waa yahay waa ballan anag noqodkii ay mushrikiintu noqdeen iyo waa qiyaamu muslimiinta uu istaagoodii ay u istaageen bitafaqudi jarxa baarbaaritaanka iyo tafaqudkii ukurgalka intii dhaawacantay iyo wa dafni shuhadaa aasitaanka la aasay iyo sida loo aasay shuhadadii raggii ku dhintay meesha in meel kale lagu duuga rasuulku wuu diiday xataa dad baa meydadkoodu intay qaateen madiina u qaaday rasuulkana wuxuu yihi soo celiya uxud bay ilaa hadda markaa ku duudan yihiin rujuucu lmushrikiina noqodkii mushrikiinta iyo wa qiyaamu lmuslimiin muslimiinta wa istaagooda bitafaqudi aljarxaa u kuurgelidda iyo baaritaankii iyo raarraadintii dadkii dhaawacmay iyo wadafni dafni shuhadadii uma in rajaca wuu laabtay abu sufyaan ilaa jeyshihi intaa ka bacdi rajaca abu sufyaan abaa sufyaan wuu laabtay ilaa jeyshihi ciidankiisa wa akhada wuxuu guda galay oo bilaabay aljeyshu ciidankiina filirtixaal guuritaan inay irtixaalaan oo ay meesha ka guuraan waqad rakiba alibila geelii ayuu koray wa jacala alkhayla fardihiina wuxuu yeelay biljanbi dhinac ayuu markaa yeelay waa tilmaamaysa inuu si dhabnimaan u guuray waayo qof haddii mar uu rabti karo ama uu rabto aaqay ama haddii faras uu raaco faraskaasi waa suuragal inuu markaa soo laabo noqotay geelii ay markaa rakubsadeen oo ay gaadiidka ka dhigteen iyo fardihiiin inay markaa noqdeen wakaana wuxuu ahaa haadaa midkaa daliila qasdihim wuxuu daliil u yahay mid tusahaya qasdihim inay u qasdeen limakata maka inaysan soo noqo dambe jirin oo ay maka aadeen wa kaana min fadli illaahi ilaahay fadligiisa ayuu ahaa kaana oo cala almuslimiina muslimiinta uu ku fadli yeelay id wakhti lam yakun uusan ahayn bayna almushrikiina mushrikiinta beynkooda iyo wa bayna almadiinati madiina inta u dhaxaysa man yamnacahum wax ka difaaca gaalada can idukhuuli fiiha inay madiine galaan wax ka difaacayay ma jirin oo ilaahligiisa waxaa ka mid ahaa inay rarteen oo ayba iska baxeen makana ay aadeen waayo ayaga magaalada madiina hadday saas u baxaan isla markii way geli karaan ciidan hor taagan oo ka celinayana ma jiro waxay doonaan bay ku samayn karin laakiin allah ka indhasaabayo ilaahayaa markaa ka qariyey wa kaana min fadliillaahi fadliga ilaahay waxaa ahaa oo calaalmuslimiina muslimiinta korkooda taasaa ahayd waa inay maka u qasdeen id waqti lam yakun uusan ahayn bayna almushrikiina mushrikiinta beynkooda iyo wa bayna almadiinati madiina beynkeeda man yamnacahum wax ka manciyoo ka difaaca can idduxuuli fiiha gelitaan ay galaan gudaha walaakiin laakiinse sarafahum allah ilaahayaa ka leexiyey ilaahayaa ka dadbay alladii allihii yaxuulu kala dhex bayna iyo wa qofka iyo qalbigiisa allaha kala teeda ilan marbaa waxaa la kala dhexgelayaa adi iyo qalbigaaga shay aad gacanta ku haysataa mararka gobol ka mida laga yaabaa inaad raadiso waa raaraadinaysaa gacantana waa ku haysaa yaa qalbigaaga kala dhex galay waman yaxuulu baynaka wa bayna qalbik allah waclamu ana allaha yaxuulu bayna almar'i wa qalbihi waa allah ilaa midka kala dhex galaa addoonka iyo qalbigiisa qofka iyo qalbigiisa wixii oo dhan baa ilaahay qalbigooda ka bixiyey madiinanada aadinba wasay u qasdeen markay aadiyeen walaakin sarafahum waxaa ka dabtay oo ka leexiyey allah alladii yaxuudu allaha kala dhex gala bayna almar'i wa qalbihi fanasala way degeen almuslimuuna muslimiintii ilaa saaxati alqitaali goobtii dagaalka barxaddii dagaalkii ku soo degeen yatafaqaduuna ayagoo baarbaaraya aljarxa dhaawacii kuwii dhaawacmay ay markaa baarbaarayeen oo ay raadinayeen yaa dhaawacmay iyo walqatlaa kuwii markaa la dilay goobtii dagaalkii barxadda intay ku soo degeen iyo waxay fatash ku bilaabeen inay fatasheen yaa dhintay yaana la dhaawacay waqad naqala bacduhum waqad naqala waqad naqala waa la guuriyey bacduhum qaarkood bacda ashuhadaa shuhadadii qayb ka mid ah ila almadiinati madiinay u naqliyeen madiinay u qaadeen fa amara rasuula allaahi rasuulkii allana wuxuu amray sala allahu calayh wasalam biraddihim soo celitaankooda ilaa madaajicihim makaano inay ku soo celiyaan qofkii meydkiisii qaatay oo madiina la aaday markaa iyo wafiihim aasitaankooda ayuu nebigu amray in lagu aasa fii tiyaabihim dharkooda bikayri quslin walaa salaatin ayagoo la dhaqin laguna tukanin ilan washuhado waxay u maleeyaan ba dilay amwaad inay dhinteen bal axyaaun cinda rabbin yursaquun way nool yihiin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala nin noolseed adiga uu dhaqaysaa nin noolsee jinaasa ugu tukanaysaa waa ma jirto fanasala waa degay almuslimuuna muslimiintii waxay ku soo degeen ilaa saaxati alqitaal goobtii iyo barxaddii dagaalka yatafaqaduuna ayagoo baarbaarayo fatashaya aljarxa kuwii dhaawacmay waalqatla iyo kuwii markaa la dilayba waqad naqala way rareen bacduhum saxaabadii qayb ka mid ah bacda ashuhadaa shuhadadii dhimatay qayb ka mid ah ila almadiina madiinay u qaadeen fa amara rasuula allahi rasuulkii allana wuu amray sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu faray biraddihim soo celitaankooda ilaa madaajicihim meeshii lagu dilay iyo makaanu jiifkooda inay u soo celiyeen iyo wa dafnihim aasitaankooda shuhadada lagu aaso fii fiyaabihim dharkooda dharkii ay qabeenay tuutahooda in markaa lagu joogo biqayri guslin ayagoon la dhaqinan la mayrin walaa salaatin iyo salaad la'aan salaad janaasana aan markaa lagu tukanin waqad dafana wuu aasay nebiga al ithnayn labalaba iyo waalhalaaati saddex qofoodba fii qabrin waaxidin ee muslimiinta maalintaa jurxi iyo dhaawac baa ku sugnaa wax badan ma awoodi karin godad badan in la qodo qof kastaa xidadiisa iyo siqaansa in markaa loo duugo saa darteed ayaa qabareed ah yaa markaa laba qofood hal qabri buu gelinahayay mararka gobol ka mid ah ayuu saddex isla aasayay waqad dafala wuu aasay oo waa la duugay shuhadadii alithnayni lababa iyo alhalaathati saddexda fii qabrin waaxidin hal qabri keliya wa rubbamaa waxaa badnay jamaca inuu jamciye nebiga bayna rajulayn laba nin baynkoodaa dhacaysay fii hawbin waaxidin hal mara keliya lagu qaadaayay wa jacala uu yeelay rasuulka baynahumaa inta u dhaxaysa alidkhira cooska bahalka idkhirka la yidhaahdo ee magaalada ka baxa ayaa loo dhexaysiinayey mararka gobolka mid ah hal maro ayaa labadeeda inta laysla geliyo yaa markaa lagu duugaayey waxaana loo dhexaysiinayey idkhir iyo coos idkhirka markaa loo dhexaysiinayo waqadama fi laxdi wuxuu ku hormarinayay nebiga laxdiga iyo iilka man kaana akfara qofkii ahaada midka ugu badan xifdan lilqur'aani qur'aanka xifdin qofka ugu badan kaasaa markaa lagu hormarinayay ilan adduunkuna waad aragtayo dadka waxaa hogaamiya qofka ugu qur'aan akhrin badan akhirana saasoo kaleo qabrigiina wuxuu noqday qof hogaamiya adduunkiina wuxuu noqday qof wax hogaamiya waayo wixii ummad lagu hogaamin lahaa oo dhan yaa qalbiguu ku wataa ayuu kii badan labadooda yaa qur'aan badnaabuu rasuulku dhihi jiray haddii mid loo ishaaro laxdiga kaasuu ku hormarin jiray warubbamaa waxaa dhacaysay jamaca inuu nebigu ku kulmiyo bayna rajulayn laba nin baynkooda fii fawbin waaxidin hal maro wajacala uuna yeelay baynahumaa dhexdooda alidkhira geedka idkhirka waqadama fi llaxdi laxdigana uu ku hormariyo man kaana akhara xifdan qofkii ahaada midka ugu xifdin badan lilqur'aani qur'aanka wa qaala wuxuuna dhahayay ana shahiidun anaa markhaati u ah calaa haaulaa'i kuwan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maalinta aakhira anaa markhaati u ah buu dhahay nebiga sala allahu calayhi wasalam inay difaaceen diinka in alla dartii loo dilay anuu dhex jooga oo arkaaya anaa markhaati u noqonaaya wa qaala rasuulku wuxuu yidhi ana anigu shahiidun shahiid iyo markhaati baan u ahay calaa ulaa'i kuwan korkooda yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo wawajaduu waxay heleen saxaabadii macafa sariirtii xandala bin abi caamir oo fii naaxiyatin meel gees ah taala fowqa altaraysa yakhturu minhu oo ay ka tifqayso almaau biyo in la dhaqa waa la diiday laakiin janaaso janaasooyinkooda ka mid ah oo ninka lagu magacaabo xandala ibni abi caamir oo meel ah taaloo dhulka waxoogaa ka koraysa oo biyo ka tifqaaya yay saxaabadii heleen wawajaduu way heleen oo way arkeen waaye nacsha xandara ibni abi caamir oo fii naaxiyati fowqa alardi naaxiyad dhulka ka koraysa saaran oo yakhturu uu ka tifqaayo minhu sariirtii xaggeeda almaau biyo an asagiiba faqaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam faqaala anabiyu nebigu wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igta taqsiluhu dhaqaysay malaa'igtaa meertay ninkan oo u qubaysay wa kaana min qisatihi sheekadiisuna waxay ahayd annahu xandala kaana wuxuu ahaa xadiida cahdin miduu ku cusub yahay bicursin aroos wakhtiga ayuu aroos ku jiray mar allaala markii la soo baxahayay ayuu ahaa nin aroos ku jira wa kaana macaha gabagoynicigiisa ayay ahaydoo waxay haayeen mucaamalaadka ninka iyo naagtiisa dhex mara wa kaana macahaa nicigeedii la jirkeeda ayuu ahaayoo wuu la jiifay id wakhti samica uu maqlay xandara almunaadiya dhawaaqaha yunaadii kaasoo dhawaaqahayay lilxarbi dagaal markaa ku dhaadinayay kii naadinahayay mar allaala markuu maqlay asagoo aroos buu ku jiray weliba xaaskiisa ayuu markaa la jiifay fatarakahaa wuu soo tegey waa ka soo tegey mar allaala markuu munaadiga dhawaaqiisii maqlay gabadhiintuu dhinac isaga leexiyey yuu sariirta markaa ka soo tegey fatarakahaa wa kharaja wuxuu u soo baxay ilaa saaxati alqitaali goobtii dagaalka meeshii dagaalka ayuu markaa soo aado wuxuu ka gaari waayey janaabadii uu qabay inuu markaa ka qubaysto dhawaaqii markuu maqlayba wuu soo orday dhawaaqii markuu maqlayba wuu ka soo tegay gabadhii saa darteed ayaa fatarakahaa wuu ka tegey wa kharaja wuxuu u soo baxay xandara ilaa saaxati alqitaali goobtii dagaalka wa qaatala wuu dagaalamay xataa qutil ilaa la dilay ilaa la dilay wahwa asagoo junubin janaabaysan asagoo janaabo qaba ayaa markaa la dilay fakasalathu waxaa dhaqday almalaa'ikatu malaa'igta way u qubaysay macnaha fa summiya waxaa loogu magac daray khasiilu lmalaa'ikati kii malaa'igtu dhaqday malaa'igta kii ay u qubaysay badalkuna yidhi idqirka iyo cooska soo qaada maradana madaxa uga daboola inta hoosana idkhirka ku kaba oo markaa uga saara wa in qataa hadduu daboolo go'i qataa uu daboolo rijlaahu lugihiisa badaa ra'sahu madaxiisa bannaanka u soo baxaya oo muuqanaya fajacaluu waxay gud yeeleen calaa rijlayhi lugihiisa alidkhira idkhir bay markaa yeeleen coos ayay markaa yeeleen geedkaa cooskiisa wakadaalika saasoo kaluu ahaa muscab ibnu cumayr muscab ibnu cumeyrna saasoo kaluu markaa ahaayo wuxuu ahaa nin asagana inta wax loo waayey idkhirka hoos inta loo geliyey madaxa sarana go-i laga saaray ila almadiinati iyo fi lmadiina ila almadiinati madiine xaggeeda aaditaankii muslimiintu ay baxeen oo ay madiine aadeen iyo wa fi lmadiinati madiine gudaheeda wixii ka dhacay walammaa markii faraqa uu faaruqay rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam iyo walmuslimuuna muslimiintii markay ka faramarnaadeen min dafni shuhadada aasitaankooda nimankii shahiidada ahaa ee uxud ku shahiidee muslimiinta oo ku dhintay aasitaankoodii markay ka faramarnaadeen oo ay faaruqeen oo ay ka faraxasheen min dafni shuhadaa iyo waadducaa'i duco lahum ayaga markaa loo duceeyey rajacuu way soo laabteen muslimiintii ila almadiinati madiinay u soo noqdeen waqad kharajat ayadoo ay u soo baxay soo baxeen niswatu naago oo qutila la dilay aqaaribahunna aqaaribtooda naaga dadkoodii qaraabada ahaa looga dilay dagaalka ayaa soo baxay oo nebiga soo qaabilay way soo baxeen oo dibadday u soo baxeen walammaa markii faraqa uu ka fara marnaamay ee uu faaruquu dhammeeyey rasuulkii alleh iyo walmuslimuuna muslimiintiida min difmi shuhadaa shuhadada aasitaankoodii iyo waadducaa'i duco lahum ayaga ay u ducaynayaan markay dhammeeyeen rajacuu way laabteen ila almadiinati madiinay u laabteen xaggeeda waqad kharajat ayadoo ay soo baxeen niswatun haween oo qutila la dilay aqaaribahunna aqaaribtooda falaqiina waxay la kulmeen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam fi ariiqi waddada say nebiga dariiqa markaa ugala kulmaan ee facaza falaqiina rasuula allaahi rasuulkii allah ayaa la kulmay fi ariiqi waddada facazaahunna wuu u tacsiyeeyey wa dacaa lahunna wuuna u casuu u sameeyey waa u tacsiyeeyey raggaa meesha uga dhintay ayuu kaga tacsiyeeyey wadacaa rasuulka waa u duceeyey lahumna dumarkii wa jaa'ad waxaa timid imra'atu naag diinaar reer beni diinaar ka mid ah gabar reer beni diinaar u dhalatay qutila la dilay zawjuhaa ninkeeda waa akhuuhaa walaal waa abuuhaa iyo aabbaheedba saddexdaabaa looga dilay gabadha waxay ahayd reer bani diinaaru ninkeedii kowdheh walaalkeed laba dheh aabbaheed saddex dheh meeshaa markaa loogu dilay gabadhii baa timid falammaa markii nuucu nuucu loo qabargeeriyaad sheegay lahaa ayada qabargeeriyaadkoodii markii la gaarsiiyey oo la yidhi waxaad lagu dilay oo dhintay sawjkaaga walaalka iyo aabbaha saasaa laga wadaa naciyo waa qabargeeriyaadka falamaa markii nacow loo khabargeeri sheegay lahaa ayada sa'alad waxay weydiisay can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam aabbe walaal iyo nin xaggii dhig bay tiri haddii la dilay nebiguma nool yahay macnu waa sidaa rasuulkay su'aashay sala allahu calayhi wasalam sa'alad waxay su-aashay gabadha can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamedna meel yahay bay tiri faqaaluu laha waxay u dhaheen inahu asagu bixamdi illaahi ilaahay mahadii kamaa tuxibbiina saad jeceshaa wuu ku sugan yahay lama dilin nebigu waa nool yahay faqaalad waxay tihi ku qanci maayee waxay tihi waxay tihi aruniihi itusiya itusiya bay tiri nebiga ani waa meel yahay keliya ku qanci maayo sawjkii walaalkii aabbihii la sheegay weli kama hadlin markii qabageeriyaadka intaa loo sheegay ayay tiri rasuulkii alla aaway sa'alad waxay weydiisay can rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalam faqaaluu waxay u dhaheen dadkii lahaa ayada innahu asagu ku sugan yahay ilaahay mahaddiis waaye kamaa kamaa tuxibbiina saad jeceshahay sida aad jecleed inuusan dhib gaarin rasuulku wax dhiba ma gaarin waa joogaa faqaalad waxay tidhi aruniihu itusiya fa ashaaruu way u farfiiqeen lahaa ayada waa kaas bay dhaheen rasuulka falammaa markii ra'athu ay aragtay yay qaalad waxay tidhi kullu musiibatin musiibo kasta bacdaka gadaashaa ah jalal ay saqiira waa mid yar haddiiba adi aad nooshahay rasuulkii allow musiibadii gadaashaa dhacda waa iska jalal waa wax khafiif ah waxaad darreed nebiga inuu dhib gaaro waxaad darreed rasuulka in la dilo diintii baa istaagi lahayd waxyaabo fara badan baa imaan lahaa waxyiibaa cirka go'i lahaa barakaa la weyn lahaa laakiin aabbe iyo walaal iyo zayd haddii uu dhintay waa iska jalal haddii nebi moxamed nool yahay wabaata way baryeen almuslimuuna muslimiintii waxay ku baryeen fii xaalati tawaari xaalad deg deg ah bay ku baryeen yaxrusuuna ayagoo waardiyeynaya almadiinata magaalada madiino wayaxrusuuna ayagoo waardiyeynayay baryeen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wahum ayagoo munhakuuna wahum ayagoo munhakuuna la jilciyey ama la feentayoo min aljaraxi dhaawaca iyo tacbi daalka ayagoo dhaawacna ku sugan daalkiina haaya waalxusni murgiyo waalalam iyo xanuun intaasoo dhan ayay ku sugan yihiin iyo habeenkii gaar ka qabteen madiine saasay markaa ugu wareegsan yihiin wabaata way baryeen almuslimuuna muslimiintii fii xaalati tawaarica ah oo deg deg ah bay ku baryeen yaxrusuuna waxay waardiyeynayeen almadiinata madiino waa in lagu soo guureeya suuragal ah wayaxrusuuna waxay kala waardiyeynayeen way gaar ka qabteen rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam wahum ayagoo yulhakuuna la jilciyey oo ay jilcisay ama la feentayoo ay tabarta ka dhigtay min jarxin dhaawici xaggiisa waatacabi daalki waalxusni murugyo waayo dadkaa dhintee ee xamse ka mid yahay rag muscab uu ka mid yahay ragga khiyaartii ka mid yahay wax loo murugooyo murugyo ayaa markaa ayaa soo asiibtay oo ay ku baryeen iyo walalam xanuun wara'aa rasuuluullaahi rasuulkii allana wuxuu arkay sala allahu calayhi wasalam annahu laa budda inay lagama maarmaan tahay min mutaabacati xarakaati alcaduwi in la mutaabaceeyo oo la ogaado xarakaadkii dhaqdhaqaaqa cadowga xataa yunaajizahu si looga hortago si loogu tago si oo looga hortago fil maydaani maydaanka iyo meelaha ay markaa degaan low xaawala hadduu isku soo dayo alcawdata inuu ku soo laabto cadowgii ila almadiinati magaalada madiina wara'aa wuxuu ra'yiyeeyey ti aragtida caadigaa ah maaha rasuulkii ilaahay wuxuu ra'yi ahaan u arkay annahu laa budda inaan laga maarmi karin min mutaabacati xarakaati alcaduwi cadowga xarakaadkiisii dhaqdhaqaaqiisa in lala socdo la mutaabaceeyo la ogaado xataa yunaajizahu si uu uga hortago rasuulka fi lmaydaani goobaha goobaha ay joogaan si looga hortago low xaawala hadduu iiye alcawdata ku soo laabasho ila almadiinati oo madiina ku soo laabto si meeshooda markaa loogu taga ra'yigaasaa la arkaa buu dhahay nebiga taasaana wanaagsan waa guulaysanay aan iska fadhiisanayaynan jirin aan dabagalno aan mutaabacayno aan la socono xarakaadka cadowga ay samaynayaan isla markii xarakaadkooda la maqlana in loogu tago oo laga hor tago miidaanka iyo meelaha ay joogaan low xaawala hadduu xawilo uu isku soo dayo alcawdata soo noqosho ila almadiinati madiina markaa lagu soo noqdo kadibna waxaa la sii aadi doonaa qaswo lagu magacaabo xamra alasad waana darsiga noo soo socda haddii rabbi yiraahdo balse meeshaa inoo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam